بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى هنكب الله بأن آية الصدن يلح إلى آية كنتن سورة القصص نبي الله موسى وأكيل الله در فرعون والعذر ذاته وحوري ربك يوم أحد بان كدليو وانكبقيا إن ولالكي هارون wuu iga fasaaxo badan yahay dir isagana waxaa iraaca si uu igu rumeeyo inay beeniyaan baan ka yaabay allah wuxuu ihi sanashuddu cadudaka xooggaaga waan xoojinaynaa waa adkaynaynaa biakhiika walaalkaa baan ku adkaynaynaa xooggaaga wanajcalu lakumaa waxaan idin yeelaynaa labadiina walaalaha ah suldaanan xujo aad fircoon kaga adkaataan falaa yasiluuna soo gaadhsiin maayaan ilaykumaa waxumaana biaayaatina bisababi aayaatina aayadaha yaga sababtooda yaad antumaa labadiini waman itabcakumaa cidda idin raacdaba alhaalibuuna nabilaahi muusaa fariintii buu qaatay masar buu tegey marka markii meeshaa fariintii la faray oo wixii uu alle ka baryay loo yeelay masar buu tegey fircoon buu u tegey ninkii ilaaha sheegtay ee uu gurigiisa ku soo barbaaray fircoon ku addoomay noo yihiin qoomkooda in idhaahdo war soo raacan kuu sheegay aad bay fircoon uga adagta falamaa jaaahum ree masar markuu u yimid muusa muuse biaayaatina aayadaha iyaga markuu ula yimid bayinaatin xaala ay cadcad yihiin qaaluu waxay dhaheen ree masar maa haadaa kani ma aha waxaana aad sheegaysaa ilaa sixru sixir mooyaane muftaran oo la been abuurtay wamaa samicnaa mana aanaan maqal bihaadaa waxaan aad sheegayso alla keligii ha caabudo fii aabaainaa aabbayowga iyagii alweliin ee horebay fircoon aad bay ugu adag tahay in muuse yidhaahdo xujaan kuu wadaaye aan diin kuu sheego way ku adag tahay markaa midda kale kuma dhaco muuse oo nabiyulaahi muuse jacayl baa la huwiyey ciddii aragtaaba ayna ku dhacaynin markaa wuxuu yidhi war waxaanaad wadahay waa sixiro annaguna dee sixir lamidaanu idinka horkeenayna udhayadu saaxiriin baanu leenahay buuri fircoon durba hoos buu fircoon oo la xaajoonaya nebi muuse falamaa jaaahum muuse markuu reer masan u yimid biaayaatina ayadaha iyagu ila yimid bayinaatin xaale cadcad yihiin oy waadix yihiin qaaluu waxay dhihin reer masar maa haadaa kani ma aha ilaa sixru sixir mooye muftaran la been abuurtay wamaa samicnaa mana aanaan maqal bihaadaa waxaanaad sheegayso fii aabaainaa abayowga iyagii alawelina hore weligaiyo ma aanaan maqal ilaah keliya hala caabudo fircoon dhinaciisana ilaah kalaa jira ma anaan maqal bay ka dhigan tahay wa qaala muusa muuse wuxuu yidhi rabbii rabbigaybaa aclamu og biman jaaa qofka la yimid bilhudaa hanuunka min cindii xaggiisa kala yimid iyo manaxa takuunu lahu ay u sugnaanayso caaqibatu daari daarta aakhire cidhibteeda wanaagsan inahu shaniga jiraa waxaa weeye laa yuflixu ma guulaystaan aaalimuuna aalimtu ma guulaystaan nabilaahi muuse wuxuu yidhi qofka xaqa wada iyo qofkaan xaqa wadin allah baa kala garan ee diid ama hadiidin wey anu waxaanaan wadaa waa xaq ilaahay baana i og inaan xaq wado ama diid ama hadiidin cidhibta wanaagsan anuba ii sugnaan doontahay waan kala ogaan doonaa ninka cidhibta fiican u sugnaatee daalimna sidiisaba ma guulaysto waqaala muusa muuse wuxuu yihi rabbi rabbigay baa og biman axad jaaa layim bilhudaahanuun min cindii xaggiisa kala yimi iyo waman axad takuuna yohan lahu isaga caaqibatu daari daarta wanaagsan cidhibteeda dambe ee fiican inahu shaaniga jiraana waxaa weeye laa yuflixu ma guulaystaan addaalimuuna daalimuuntu marka hadalka nabiyulaahi muuse wuxuu ka dhigan yahay allah baa ogoo aniga isoo diray oo inaan xaqii wada allah baa og cidhibta wanaagsanna anigaa leh idinkuna daalimiin baa tiro guulaysan qaala fircoon fircoon wuxuu yidhi yaa aliyuhal malau jamaacadiye maa calimtu ma ogi lakum idinka min ilaahin ilaahu qayrii aniga aan ahayn fawqillii ii huri yaa hamaanu hamaano caladiini dhoobada ii huriyo ii dub jaajuur ii dub fajcal lii ii yeel sarxan daar dheer lacallii waxaan u dhowhay addalicu inaan soo eego ilaa ilaahi muusa muuse ilaahaysa weyne anigu waxaan u u malayn fircoon halkaasuu wax dhigayo waxawey mar hore waa kii yidhi fanaada wa waqaala ana rabukum ilcalaabu mar kalena yidhi nabi muusena wuu isla hortaagayo haddaad ilaahaan aniga ahayn sheegato adigaa ka jawaabi waa kii suuratu shucaar nabi muusena saasuu ku yidhi marka fircoon meesha waxaa ka muuqata inuu wax yar aaminsan yahay ilaah kale inuu jiro laakiin isagu una yeelayn anu horti ilaahaan aniga ahayn idinma ogi buuri dadkiisoo aada u caqli xun oo aada badow u ah oo aad jaahiliin u ah yuu sidan ku leeyahay qaal fircoon wuxuu yidhi yaa ayuhal malow jamaacadiiye maa calimtu idinma ogin lakum idinka min ilaahin oo kayri aniga kayrkaya fawqid ii horeeye yaa haamaanu haamaano caladhayni doobada ii dub dhooba dubo jaajuur ka same fajcal lii sarxan daar dheer ii dhis lacallii waxaan u dhowahay adalicu inaan soo eego ilaa ilaahi muusa muuse ilaahiisa bal soo eego samada iyo hadii meelaha ka soo eego kuwanuu moodsiinaya inuu meel tegay meel fog ma tegin weyna aniguna la adunuhu waxaan u malaynayaa min alkaadibiina beenaalayaasha inuu yahay marka tafaasiir badan waxay le culimmada qaarkeen inuu saarsii la dhisay in kale meel caddaynaysa ma hayna culimmada qaar yidhaahdeen sheekana waxay sheegaysaa israa'iilihi daardheer buu dhisay oo intaasoo dabaqa oo ninkii dhisay xataa una dushiisa istaagi karayn daartiibuu fuulay markaasu kuwan wuxuu tusaalaynayaa inuu ilaahay soo sahmiye soo waayey waa soo waayey alla buu leeyahay qolyaha warka ku darayaa leeb intuu ganay yaa leebkii oo dhiig leh yaa soo noqday kaa ilahay muuse marka taa iska dhaafo daartii waa loo dhisay kuwan wuxuu ku sasabaya waa soo sahmiye waxba soo waaye intaas ku sasabaya wastagbara wuu kibray huwa fircoon iyo wajunuuduhu junuudiisi filardi dhulkay ku kibreen bikayri lxaqi xaqdaro ulmi wadanuu waxay u maleeyeen anahum iyagu ilayna xagga iyaga laa yurjacuun inaan loo soo celinayn laa yurjacuun inaan loo soo celin inaan bacsi iyo qiyaamaba jirin saasay la tahay ku talagashan yihiin qofku hadduu bacsi iyo qiyaamo rumaysan yahay marnaba qur-aanka ma diidi karo islaamka loo keenana ma diidi karo nabi muuse ma diideen haday rumaysan yihiin wuu kibray isagiiyo junuudiisii xaqdaray dhulka kula joogaan waxayna u maleeyeen inaan xagga alla la geynayn oo maxkamada soo taagayn wastakbara wuu kibray huwa fircoon iyo wajunuuduhu junuudiisu filardi dhulkay ku kibreen bikayri xaq xaqdaro wadannu waxay u maleeyeen annahum iyagu ilaynaa xagga iyaga laa yurjicuuna inaan loo soo celinayn dee qisadu way dheerayday waa la soo koobay meelo badan baynu ku soo maray fa akhadnaahu waan qabanay isagii wajunuudahu cololkiisii fanabadnaahum waxaan ku tuuray filyami badaan ku tuuray fandur eeg nabiyulaahi maxamedow kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu aalimiina kuwa aalimiinta cidhibtooda saasay noqoto waa halaag wey aalimiinta cidhibtoodu waa halaag markaa waan qabanay waa kii ka horreysayo reer banu israaiil habeennimo guura layidho badda dul tageenoo kasoo dababaxayo badii ka dabagalay qisadu way dheerayd meelo badan baynu kasoo faaiidana faahadnaahu waan qabanay fircoon iyo wajunuudahu junuudiisii fanabadnaahum waxaan ku tuuray aroor waa beri filyami badda fandur bal eeg nabiyulaahi maxamed iyo cid kasto kayfa siday kaan ahaatay caaqibatu aalimiina aalimiinta cidhibtoodii say noqotay wajacalnaahum fircoon iyo junuudiisa waxaan ka yeelay aimatan hogaamiyeyaal yadcuuna dadka ugu yeedha ila naari naarta ugu yeedha naartay ugu yeedaan macnaheedu waxaa wey wixii naar ay ku geli lahaayeen iyo dadka ku hogaaminayaan wa yowma qiyaamati qiyaamaha yoomkiisana laa yunsaruuna loo gargaari maayo oo cadaabka laga fududayn maayo waatbacnaahum waan raacinay oo laaziminay fii haadihi dunya adduunyada lacnatan lacnad baan laaziminay laba dhinac bay ka laazimtoo lacnadu way dul saarantahay qof kasta oo soo hadal qaadaana wuu lacnadayaa fircoon iyo qoladiisii bilisaanil aimati baa lagu lacnadi waxaa weeye nabi muuse iyo daawuud iyo ciise iyo ambiyada carabkoodii bay ku lacnadan yihiin cid kasta oo soo hadal qaadana waa inay lacnadaa wa yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisana hum iyagu min almaqbuuxiina kuwa la xumeeyey oo si xun loola dhaqmay oo la bedelay oo wejigoodii la bedelay oo la fool xumeeyey iyo kamid mid qodaya allah wuxuu leeyahay waa hogaamiyeyaal xagga naarta ah fircoon marka saa lagu leeyahay hogaamiye kasta oo dadka baadil ugu yeedha hadduu dooni islaamnimoba ha sheegtee hogaamiye kasta oo dadka baadil ugu yeedha waxaasaa haysta qiyaamahana loo gargaari maayo ha layska ilaaliya baadilka iyo bidcada inaan dadka ugu yeedhno dadka khayr waa inaan ugu yeedhno wy marka adduunyadana lacnad baa la raaciyeyo calaa lisaanilambiyaai baa lagu lacnaday cid kasta oo soo hadal qaadaana way lacnadii fircoon iyo qoladiisii qiyaamahana dad xun baa laga yeelo oon qiimad lahayn wajacalnaahum waxaan ka yeelay fircoon iyo qoladiisii aimatan hogaamiyeyaal yadcuuna dadka ugu yeedha ila naari naarta ugu yeedha wa yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisana laa yunsaruuna loo gargaari maayo waatbacnaahum waxaan raacinay fii haadihi dunya lacnatan baan raacinayo rususha luqadeeda iyo carabkeeda lagu lacnadaya cid kastoo hadda soo hadal qaadana waa inay lacnadaa yani lacnadoodu waa sharci wey way fasaxan tahay ayowm alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa hum iyagu min almaqbuuxiina kuwa la xumeeyey bay ka mid yihiin marka gaalka lacnadiisu siday noqon intaa yara xukumka aan sheegno dadku ninku markuu adduunka joogo ee uu gaal yahay la lacnadi maayo si gaara in guud ahaan daalimiinta loo lacnado iyo gaalada loo lacnado mooye shaksi gaara ah oo gaala la lacnadi maayo waa mamnuuc ilah soo hanuuni markuu gaalnimada ku dhintaa la lacnadi markaa si guudna waa loo lacnadi lacnatullah cala aldaalimiin iyo cala alkaafiriin iyo cala alfusaaqi waa la dhihi karaa iyada taa laakiin shaksi gaara ah lama lacnadi karo inuu muumin noqdaa suuragal marka meeshaad ka lacnadi lahayd ilaahay soo hanuuni walaqad aataynaa waan siinay muusa muusa alkitaaba kitaabkii towraad ahaa min bacdi maa ahlaknaa intaan halaagnin kadib alquruuna qarniyaal alulaa hore basaaira xaaluu kitaabkaasi iftiimiye yahay linaasi dadka u iftiiminayo iyo hudan xaaluu hanuun yahay iyo waraxmatan raxmad wuxuu hanuun u yahay dadka hanuunka u baahan raxmad buu u yahay qofkii raaco oo rumeeya lacalum yatadakaruun inay waantoomaan baa qur-aanka loo keenay waa quraankii aankii nabi muuse wey towraad wey waa quraan iyadu iyadube waa wax la aqriye allah subxaana wa tacaala muuse kitaabkii baa lasiiyey qarniyaarkii hore intii la halaagay qowmu huud iyo qowmu saalix iyo qowmu luud iyo qowmu ibraahim iyo markii la halaagay kadib yaa nabiyulaahi muusa kitaabkan qur-aanka ee tawreeda ee fiican loo keenay marka meesha waxaa laga gartay nabi muuse intii la diray qowmiyad cadaab dusha laga keenay ama dhulka uu cadaab kaga kacay ma jirto ilaa qaryadii daanyeerada loo bedelay mooye qaryadii daanyeerada loo bedelay mooye oo qaryatu ayla wax sidaasaa lagu sheegaa daanyeerada loo bedelay mooyaan marka waa la kor yeelay maxaa la sharciyeeyey jihaad baa la sharciyeeyey marka dadku hadday dembi la yimaadaan meeshii halaaga waxaa soo galay cudur iyo jiro iyo xukuumadda oo xumaata iyo iskhilaaf iyo waxaasaa soo dhexgalay wey walaqad aataynaa waan siinay muusa muusa alkitaaba kitaabkii towraad ahaa min bacdi maa ahlagna alquruuna aluulaa intaan qarniyaashii hohlaagnay kadib basaaira xaaluu kitaabkaasi yahay iftiimiye linaasi dadka uu iftiiminayo oo xaqa tusayo hudan xaaluu hanuun yahay ciddii baahan oo jaahiliina waraxmatan xaaluu raxmad yahay ciddii raacda lacalahum yatadakaruuna si ay u waantoomaan baa qur-aankaa loo siiyey nabiyulaahi muuse qisadiisii markii la dhameeyey masalaa'il ku saabsan nabiyulaahi maxamed oo inuu waxyigu xaq yahay ah isagoo umiya waxyigu xaq yahay ah yaa meeshana lainoogu hayaa wamaa kunta ma aadan ahayn nebi maxamedow bijaanibi alqarbiyi dhinacii galbeed ee duurisiina ma aadan ahayn id wakti qadaynaa aanu waxyoonnay ilaa muusa almra amarkii diinta iyo nabinimada aanu waxyoonnay wamaa kunta ma aadan ahayn min ashaahidiina kuwa goobjooggaana ma aadan ahayn walaakinaa anshanaa waan abuuray quruunan qarniyaalo fatadaawala waxaa ku dheeraaday calayhim dushooda alcumru waktigiibaa ku dheeraadayo waxyigiibay iloobeen markaasaa adiga lagu diray bay ka dhigan tahay wamaa kunta ma aadan saawiyinkii ku nagaa fii ahli madyana mahdiyan eelkeeda tatlu aad ku dul aqrin calayhim dushooda aayaatina oo rasuulu ma adan ahayn iyagu aayada kuma dul aqriyayni walaakinaa anagu kunaa waxaana mursaliina kuwa diray marka kuwa la diray baad ka mid tahay wey aayaddu macnaheedu kooban waxaa weeye markaad adigoo ummi ah oo qolo aan waxba garanay ku dhex kortay aada waxyiga nabi muuse ka waramayso goobjoog kamaad ahayn waa lagu mana aadan joogin meeshaana ma aadan taagneen qarniyaal badan baa ka dambeeyay nabi muuse oo idiin dhexaysay marka waxyigan aad sheegaysa dadka u sheegayso waa lagu waxyooda adu goobjoog halkaa kamaad ahayn wey nabiguna wax ma qori jirin meel kale cilmi uma doonanin niman jaahiliinuu ku dhex koray oo aan diin lahayn buu ku dhex koray marka aayadda macnaheedu waxaa weeye nabi muuse markuu galbeed ka duuri siina joogay geedii xagga bariga toga ka ahayd markuu joogay een u waxyoonaynen la hadlayne lamaadan aadan joogin ee waxyi baa lagugu sheegay oo dadka ugu sheegaysa midda kale ma aadan ahayn waxaa ka dambeeyey nabi muuse quruun cumrigiib cumrigoodiibaa dheeraadayo bay iloobeen markaas adiga lagu diray wey kuma aadanagin reer madyan iyo muuse wixii isku qabsaday madyan iyo muuse wixii isku qabsaday kamaad warhaynin reer madyanna nabigoodii maadaan aayada kumaa dul aqriyeynin ee sheegista aad sheegaysa reer madyan iyo nabi muuse waxii lagu waxyeedo wey ayada macnahood ma intaa wamaa kunta maadan hayn bijaanibi qarbiyi dhinaca galbeed ee duurisiino galbeedka ka ah ma aadan haynoo ma aadan joogin id wakti qadaynaa aan u waxyoonnay ila muusa muuse alamra amarkii nabinimada aan u waxyoonnay oo halkaa lagu shuumo lagu caleemo saaray laakiin sheegidda aada hadda sheegayso waa waxyi lagu waxyooday wey wamaa kunta maadan hayn minashaahidiina kuwii goobjooga ahna maadan ahayn walaakinaa waan abuuray quruunan qarniyaalo fatadaawala waxaa ku dheeraaday calayhim dushooda alcumru muddadii baa ku dheeraatay markaasay waxyigii iloobeen adigaa lagu diray markay ka dhigan tahay wamaa kunta ma aadan hayn haawiyan kii joogay oo ku nagaa fii ahli madiina madian ehelkeedii tatluu calayhim adoo ku dul aqriyaya aayaatina oo nabigoodii ma aadan ahayn walaakinaa kunaa waxaanu ahayn mursiliina kuwa waxdiraanu ahayn adiga lafteeda saasaan kuu diray marka markii wakti dheer uu muuse ka soo wareegay waan ku diray marka waxan aad sheegaysa waa waxye adu goobjoog kamaad maba aadan ogeyn qarniyaal badan baa kaa horeeyey wamaa kunta ma aadan ahayn bijaanibi duuri duuri siina dhinaceeda id wakti naadaynaa aanu dhawaaqnay muuse walaakiin arsalnaaka waan ku diray ba halkaa ku jirta raxmatan liajli raxma oo min rabbika rabbiga ka ahaatay litudira inaad u digto qowman qoom ma ataahum buuna u imanin min nadiiri wax udiga oo min qablka adin kaa horeeyey lacalahum yatadakaruun si ay u waantoomaan meeshan dambe ee duurisiina ma aadan joogi laleeyahay waa markii nabiyulaahi muusa toddobaatankan intuu la baxay ee muddada looga qabtay ee uu kasii horeeyey wamaa acjalaka can qowmika yaa muusa humulaahi calaa sare waa kuwan u yidhi ay tageen ay yidhaheen arinallaha jahra arinallaaha jahra waa markaa dambe marka duurisiinada la sheegaya arinallaaha jahra ay baaba-een ee nabi muuse alla atlikuna bimaa facala sufahaau mina ee lasoo nooleeyey waa markaa wey duurisiinadan dambe waa taa wamaa kunta ma aadan ahayn bijaanibi tuuri siina dhinaceeda ma aadan joogin id wakti naadayna aanu dhawaaqday muuse oo la hadlaynay loo waxyoonay oo diinta la soo siiyey walaakin arsalnaaka waan ku diray intaasaa halkaa ku jirta raxmatan liajli raxma raxmad darteedu min rabbika rabbigaa ka ahaatay litundira inaad u digta darteed baa laguu diray qowma qowma ma ataahum uunu u imanin min nadiiri wuxdig min qablka adigu hortaa qoladan caraba diintii nebi ibraahim baan haysanaa bay dhihi jireen nebi ismaaciil dabadi ambiyadu way ka raagtay lacallahum yatadakaruuna si ay u waantoomaan walowlaa an tusiibahum walowlaa an tusiibahum haddaanay asiibi lahayn musiibatun balaayo iyo ciqaab bisababi maa shay sababtii qadamad ay hore marsatay aydiihim gacmahoodii dembigay sameeyeen oo fa yaquuluun markaa lowlaa arsalta ilaynaa maxaad noogu soo diri weyday rasuulan rasuul oo fanatabica aan raacno aayaatika aayadahaaga wanakuuna aan ahaano min almuminiina muminiin aan ahaano ma arsalnaaka kuma anaan dirna jawaabtii waa sidaa haddii markay dembigooda dartii diintii nebi ibraahim haysteen markay ka leexdeen asnaam caabudeen haddayna balaayo iyo ciqaabi asiibi lahayn oyna markaa marmarsiiya ka dhiganayni ilaahu maxaad rasuul noogu soo diri weyday laguma dirin ee waxaad cudurdaarkoodii baa la baabaynaya la dhamaynaya cudurdaarkoodii baa la baabaynaya walowlaa an tusiibahum haddaanay asiibi lahayn musiibatun balaaye iyo ciqaab bisababi maa shay sababtii qadamad ay horumartay martay aydiihim gacmahoodu oo fa yaquuluun marka ay yidhaahdaan rabbanaa yow lowlaa arsalta haddaad noo diri lahayd ilaynaa xagga yaga rasuulan rasuul oo fanatabic aan raaci lahayn aayaadtika ayadahaaga wanakuuna aan ka mid ahan min almuminiina sidaas hadayna dhici lahayn ma arsalnaa kuma dirin ee markii adiga lagu diray iyo xujadii ku ogantay markaa ciqaabtii ay mutaan markaa waa lagu ridaya laakiin marka hadaan adi lagu diri lahayn de marmarsiiyey heli lahaayeenoo xujay heli lahaayeen falamaa jaaahum qoladii sidaa tidhi qoladii sidaa dhihi lahayde dabeecadooda inay sidaa yidhaahaan ahayd falamaa jaaahum alxaqu xaqii markuu u yimid nabiyullaahi maxamed oo loo diray min cindinaa agtayada markuu uga yimid qaaluu waxay lowlaa uutiya hallaa uutiya maa la siiyo muxamed mila maa uutiya wixii la siiye muusa muuse allah wuxuu leeyahay awal ma yukfuruun miyaanay ahayn bimaa uutiya wixii la siiyey kuwii ka gaaloobay muuse muuse min qabl hor bani aadamku nabi muuse wiiis kuwii ka gaaloobay ma aha qaaluu waxay yidhaahdeen sixraani haadaani sixraan towreed iyo qur-aanku waa laba sixir tadaaharaa iskaalmaystay wa qaaluu waxay dhaheen inaa anagu bikullin dhammaan kaafiriin waan ka gaalownay yidhi markuu nabiyullaahi maxamed u yimid yay qurayshi yahuud u tageen waxay dhaheen nin saasa yaa niman yahla bixiye maku haysaan kutubta haaho nin sifadaali wuu bixi doonaa maxaan dee kula xaajoona waxaad ku tidhaahdaa nabi muuse mucjizaadkii la siiyey ushii iyo gacantii cadaanaysa iyo nabi muuse mucjizaadkii la siiyey ha la siiye dh mucjizaadka muyeesha dheh isla markaana jumla waaxida hal maraa loo soo dejiyey muuse tawreede ma qur-aanka hal mara lagu soo dejiyey saakun dhaw kula xajooda afkii yahuuday markaa ku hadlaya falamaa jaaahum alxaqu xaqii markuu u yimid min indina xagga yaga markuu xaqii uga yimid qaaluu waxay yidhaahdeen lowlaa uutiya maa la siiyo muxamed mila maa uutiya wixii la siiyey muusa oo mucjizada iyo tawreedoo hal mara soo degtay ilan qor-aanku munajan buu usoo degay markaasuu alla wuxuu leeyahy walam yakfuruu bani aadamku miyaynay ka gaaloobin bimaa kii uutiye la siiye muuse muuse min qabl muute waxaa laftiisa ay leeyihiin maa wixii muuse la siiyo nebi maxamed oo kaaba sootii laga gaaloobi ma ah ee muuse lagu gacan sayday qaaluu waxay yidhaheen weliba sixiraani towreed iyo qur-aanku waa laba sixir bay yidhaahdeen tadaahara iskaalmayso midba midka kale u markhaati furay waa laba sixir oo iskaalmayso midba mid kale u furay waqaaluu waxay dhaheen inaa anagu bikullin dhammaan kaafiruuna waaba ka gaaloonayna labadaba qul waxaad ku tidhaa faatuu la kaale bikitaabin kitaab min cindillaahi alla xaggiisa ka keena kitaab kitaabkaasoo huwa isagu ahdaa ka toosan minhumaa labadooda attabicu aan raace in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegi haddii inay towreedii iyo qur-aanku ay sixir yihiin aada run ku sheegaysaan bal kitaab ka fiican xagga alla keena waa raaci anugu kitaab iyaga ka fiican carkeena waan idin raaci saa ku dhabaala jawaab uma hayaan taa qul waxaad ku tidhaa baa la kaalay kitaabin kitaab min cindillaahi alle xaggiisa ka keena kitaabkaasoo huwa isagu ahdaa ka hanuun badan minhumaa xaggooda atabicu aan raace inkuntum saadiqiin haddaad ku sheegaysaa allah wuxuu hi fain lam yastajiibuu laka haddayna ku ajiibin kollaba ku ajiibi mahayaan markay cadaatay inayna ku ajiibin facalam ogow annamaa yatabicuuna inay raacayaan ahwaa'ahum siday jecel yihiin sida fikradooda iyo ra'yigooda unbay raacayaan hawada qofka raacay waa khatar hawada nafta jecel marka markay ku ajiibin marnaba ku ajiibi mahayaan ogow hawadooda iyo fikrad iyaga u gaar waxay iyo shaydaan inay raaceen ogow baa nabiga lagu yidhi marka meesha maxaa kuu soo baxay qof kastoon qur-aanka kariimka ah iyo xadiidka nabiga raacin hawadiisu raacay ogow wax kasta oo qur-aanka kariimka ah iyo sunnada nabiga lasoo barbardhigo diinba ha lagu sheege waa hawaraac w iska jir hawaraac weligaa hayeel qur-aanka kariimka ah iyo sunnada nabiga iyo culimmadu siday inoogu sharxeen culimadii fuqahada ahayd baa inoo sharxdayo banaanka inoo soo dhigtay macnahoodii saan ugu dhaqmi lahayn hadda bilmater salaada oo kale sidii nabiga u tukanayay baa lainoo soo naqliyey cumaan binu cafaan baa weysaystay markaasuu idhowrta buu yidhi sidii cumaan binu cafaan u tukaday ee u weysaysay oo toosay culimada fuqahadu inoo soo dhigeen qur-aan kariimkii sunada nabiga ogow fainlam yastajiibuu laka haddaanay ku ajiibin marnaba ku ajiibi mahayaane faclam ogow anamaa yatabicuuna inay raacayaan ahwaa'ahum siday jecel yihiin waman adalu yaa ka lumid badan miman axad itabaca raacay hawaahu siduu jecel yahay bikayri hudan hanuun la min allahi isagoon daliil haysanin baa laga wada qofkii siduu jecel yahay daliil aan ku raacay ninka ka lumid badan carxaguu ka iman wey hadda waxaasuu inagu wina dhex joogaa ogow dad fikrada iyagu ay wataan iska raacaya oo diin ahaan dadka ugu soo dhigaya fikrada iyagu ay wataan bay diin ahaan dadka ugu soo dhigaya waxaynu in badan ku celcelin hadii ni wax kuu sheego cilmigan axkaamta iyo salaada iyo cilmiga lagu dhaqmo ruuxii kugu dhaamo oo dhan weydi laakiin cadiide markay noqoto hadduu wax kuu sheego ruux ha ka hortegin oo ha diidin hana qaadanin war daliil isi waa caqiidada wey laakiin cilmigan kale ee lagu dhaqmo ruuxii kugu dhaamo oo dhan isleedahay waa ruux quman waad ka qaadan kartaa ka allah wuxuu leeyahay waman xadkeeba adallu ka lumid badan miman dad itabaca raacay hawaahu jacaylkiisii raacay bikayri hudan daliil aan oo min allahi alla xaggiisa ka haatay in allaha alla subxaanahu watacaala laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qowm aaalimiin aalimiina qofku hadday dulmi la yimaadaan oo sidii la rabay wadadii gara maraan waad garanaysaa aalim dulmiga waxaa la yidhaha markii af soomaaliya loo bedelo shay meeshiisii aan ahayn la dhigay wey dulmigu waa kaa meeshuu ku habsanaa aan ahayn baa la dhigay qofkii caqiidadiisiibuu meel kala mariyey waa aalim in allah laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qom aaalimiin aalimiina alla subxana wataala